qofka zakada uu bixin waayo adkayn lisku adkeeya iyo cuqubadeeda in la sheego ayaan bilownay xadiidka marka laba kun afar boqol iyo laba iyo afartanaad hoos imaaday baabu taqliidi fii xabsi zakaati ayaan caw bilaabayna insha allah tabaaraka wa tacaala xadiidka ashirka hore xadid ku dambeeyay ayaan ku celinayna insha allah xadidka laba kun afar boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu anasaayi caleyh raxmat ullah xadaanaa aw akhbaranaa mujaahid ibnu muusa almaqrami wahiqa qaala xadaanaa ibnu cuyeyna wa sufyaan jaamic ibnu can jaamic can jaamic ibn abi rashid alkahila wahiqat faadil can abi waa'il wa ibnu salama wahiqat mukhdram can cabdillahi bn mascuudin radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi cbdillahi bn mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alay wasalam maa min rajulin nin ma jiro lahu isaga uu sugnaaday maalun xoola laa yu-addi aanan gudanin xaqa maalihi maalkiisa xaqiisa aanan gudanin ilaa hadduu ninkaa jiro jucila lahu waxaa loo yeelaa tawqan qordu dawqa waxaa weeyaan qoorta waxaa loo geliyay qofka sida tusbaxiyo kale dawqan qoorduub fii cunuqihi dhuuntiisa ama qoortiisa ilaa jucila waxaa loo loo yeelaa dawqan mid ku duuban fii cunuqihi luquntiisa shujaacun abeese ah ama mas ah aqracu ee waxaa weeyaan diiran shujaaca xaya ayaa lagu fasiray iyo waxyaaba badan adig waa mas amaba abeeso waxaa tidhahdaba aqracana waxaa weeyaan waa mid yacni inta gaboobay gaamuray sunta ay ku daahday kadibna suntii ay ka kicisay waxaa weeyaan timihii iyo ku yeelay aqrac wa huwa isagana yafiru minhu wa ninkaas xoolaha maalkiisa bixin diidayn yafiru kacara minhu abeesadaas diiran uu ka carari wa huwa shujaacaas iyo abeysadaana yatbacuhu uu dabageli uma kadibna qara'a nabigeen wuxuu akhri sal slam misdaaqahu rumayntiisa hadalka isaga min kitaab illahi kitaabka alla caza wajal walaa yaxsabanna yaynan u malaynin aladiina kuwii yabkhaluuna ku fara adeygaan oo ku bakhaylaan bimaa xoola aataahum allahu alooyna uu siiyey oo min fadlihi fadliga alla xaggii ka ahaaday ka mid ah huwa khayra lahum huwa isaga yay u malayneen huwa isaga khayra lahum inuu khayr u yahay bal iskaba dhaafe huwa imsaagaas ayaa sharu lahum u shar badan sheekhay halkaas ahayd hay shujaacaas marka waa xaya ayaa taqriiban hadallada ugu badan aqracana dabcan waa waxaa weeyaan mid diiran waa basidiisa ay diiran tahayo geesinimo caadi ah aqra aqran iyo aqrac ay kala yihin sheekh muuse aqran iyo aqrac aqran haddii la yihahda waa mid geesala mogta laakiin aqrac haddii ay noqoto waa mid waxaa weeyaan diiran waa eber yani geese ma miyaad kala jeeda abeese miyaa geesela horta ama <laughs> saas waa isku mid ahy axsanta sayuطawaquuna waxaa lagu qoorduubi doonaa oo qoorta loo suli doonaa maa xoolo bakilu ay ku fara adeegeen ay ku bakayleen bihi isaga yowma اqiyaamati maalinta qiyaamo xadidka laba kun afar boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي mt abarna ismaعil mascuud jaxdari wa iqa qala xadaثna yaزيid ibn zurيc wa iqatu tab qala xadaثna sacيid bn abi carub wa iqatu xaafid qala wuxuu xadaثna qataada ibn dacamad sadus basri wa iqatu tabt can abi camr aludaniy algudaani qadayaan ay hadda qolyahan sacuudiga sheekh cabdalla qadayaan iyo marka ma kuwa yamis kuwo kale ma naqaan abi camr algudaaniy waa maqbuul raxima allah اljamiic ana abaa hurayraa cabdiamaan sdawsi radia اlahu ta ada qal abu hurayra samictu waxaan ka maqan rasuulahi ka maqan sal slm qul rasulka isagoo leh ayumaa rajulin nin la arka haweenaydan waa lamid haddii xoolaheeda ay mxuu ahaa sida xaqa ay gudan weyde ee rajulka wax mafhuum ule ma lahan ayumaa muslim camal ayumaa rajulin nin la arko kaanat ay u sugnaata lahu isaga ibilun geel laa yuctiu aanan bixinin xaqahaa xaqeeda fii najdatiha xilliga ay dhibaatada iyo abaarta geel uu ku sugan yahay xaqeeda aanan bixinin shiddatihaa wa jadbiha iyo warislihaa xilliga barwaaqada iyo lista iyo adduunka ay geela uu leeyahay aanan xaqeeda ka bixinin tan hore najdatihaa waa shiddada dhibaatada iyo abaarta xilliga ay jirto rislihaana waxaa weeyaan xilliga ay barwaaqada iyo dacaanaha iyo khayrka ay leedahay geela aan xaqeeda ka bixinin qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasu rasuulka allow ayumaa rajulin la arko oo kaanat ay u sanad isaga iblun geel laa yucطi aanan bixin xaqahaa fii najdatiha xilliga ay dhibaatada iyo abaarta jirto iyo warisliha iyo xilliga ay muxuu ahaa lista iyo barwaaqada iyo caanaha ay jirto ayna jirin fa inaha iyada inta udhexaysa marka qaaluu yaa rasuulllahi ilaa laga fa ina waxaa weeyaan waa hadal eh, su-aal ayaa soo gashay jawaabtii waan dhicin jawaabtii oonan dhicin ayaa marka waxaa weyaan halkaas ogash fainaha iyada taأti waa imaanaysa yowma اqiyaamati kaaqadi maa kaanat kaasraci wa aan dib u noqdo marka ayumaa rajulin la arko kaanat ay u lahu isaga ibilun geel laa yucطiyu aanan bixin xaqaa xaqeeda fii najdatiha xilliga ay barwaaqada ku jirta iyo warisliha xilliga ay xilliga cafwan tii hore waa najdadii xilliga ay ku sugantay dhibaatada iyo abaarta tan dambana warisliha iyo xilliga ay barwaaqada ku sugan tahay waa la ciqaabayaa ayaa marka gadaal inoo iman doontaa qaaluu waxay yahan rasul rsulka allow maa najdatuhaa warisluhaa najdo iyo rislada aad sheegaysa maxay tahy geela marka uu najda ku sugan yahay maxaad ula jeedaa xilliga risla ku sugan yahay maxaad kala jeedaa qaala wuxuu yidhi fii cusriha wa yusriha xilliga culayska geela iyo dadkiisaba haysto iyo xilliga mxu fudayd ku haysta ayaa najdada iyo risliga ayaa loola jeeda ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam waay fa inahaa iyada qofka aanan xaqeeda gudanin fa inahaa iyada tatii waxay imaadaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama kaaqadi maa kaanat inta ay ahayd intaay ugu degdeg badanta orod butaan geel hadduu yahay ku butaami aad ordi o wa asmanihi ayna ugu buuri badanta culayskeeda aad u badan markuu ageel aad buuran yahay culayskiisa aad u kordhi kow io wa asharihi inta ugu kibir io bayriq badan yahy baar waa asharka yani inta ugu bayriq badan geela markuu muxuu ahaa nicmada iyo barwaaqada ay ka badtood buurta waad aragteena waa sumbuqleeya oo saasuu muxuu ahaa xaaladdaas nacam xilliga isaga ah isagoo noocaas ayaa la keeni geli oo suuyigeela marka waa degdeg badan yahay aadu u butaamaya waa buuran yahay sidoo kalena waxaa weeyaan qooq badanaa ku jirna geela xilligaas ayaa marka yubtaxu kadib markaasa loo dhambaci amaba loo seexini laha iyada biqaacin meel bannaan ah qarqarin biqaacin meel waasic ah qarqarin oona siman oonan meel hoose iyo meel koro lahayn asaa u siman ayaa loo ninkii muxuu asaa loo dhigi geela aanan sakada ka bixinin fatatahu markaasay kula istaagaysaa biakhfaafihaa lugaheeda khufkeeda ay kula butaami idaa jaءat markii ay imaado ukhraaha tii u dambaysay oo geelii marka uu wada dul ninkii geel fayl usoo gelaya saasuu marka ugu butaami dulmari ariga waa saasoo kale looda waa sidaasoo kale markii kii u dembeey uu mara oo dhaafa uciidat calayha awaluha kii hore ayaa lagu soo celiya mar labaad soo kala irasaasaa loogu soo jiraysiin saasaa loo marin allahu akbar fii yowmin maalin ayaa sidaa lagu cadaabi kaana ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa iyo tiradiisa khamsiina alfa sana konton kun oo sana xataa yuqdaa ilaa laga kala saaro oo laga kala xukuma bayna الnaas dadka oo dadka fariiqun fi اljanna wa fariiqun fi الsaciir ilaa laga dhigo intaas ayaa sidaa la yeeli fa yaraa kadibna markaasuu arki qofkii saa loo cadaabay sabiilahu jidkiisii waxaa laga yaabaa intaas cadaabkaas inta loo mxua looga idlayo ama intaa loo kaadiyo kadibna ilaahay uu jannayaa suuragal in naar loo sii xukumana suuragal isagoo cuqubadaa ku jira konton kun oo sana saa loo cadaabay konton kun oo sana ayuu halkaa jiifayaa annaga nood aragteen saacaddo qorax inaad fadhiisato cid u dulqaadan karta ma laha nasal allah asalama alcaafiya wa ayumaa rajulan nin la arko oo kaanat ay u sugnaatay low isaga baqarun lo laa yucطi anan bixin xaqaha xaqeeda fii najdatiha xilliga ay barwaaqada ku sugantay xilliga ay dhibaatada ku sugantay warisla xilliga ay ku sugan tahay fudaydka iyo barwaaqada fa inaha iyada ta'tii waa imaanaysaa loodii yowma alqiyaamati maalinta qiyaama aqadamaa shay ama xilli xilliga ugu degdeg badan tahay ada maa kaanat xilliga ay ugu degdeg badan tahay xilliga ay ahayda u imaani ama degdeg degdeg badnida xilliga ay ugu degdeg degnimo badnayd oy degdeg u soconaysay ay ordaysa un eh. yaa sheekhi saasa waxaan u booday waxaan u booday <laughs> ya baqran mara mayna baqran aan ku saxanay soomaalida looda aad ma jecla o loodan marna iyadana soomaali aan wax kala dhaqanin aaba jirta soomaali aan bal lo mooyin wax kala dhaqanin ayaaba jirta la socda oo geela la yaabayaan xaaraan u haystaan la socda meelahan meel dhowr ma jiraan kenya joogaan qaarkood waaya looda ayay u tahay gacan midig soomaalida asal ahaan waxaa gacan midig u ah geela laakiin qaar waxaa jira looda ayaga ay gacan midig u tahay ya kuwa iyagaa kuwa looda ay gacan midig u tahay axsanta axsanta looda ku badan ajiib laakiin dhankaan hadda waddankaan hadda aan joogna kenya soomaalida ku nool geelaa u badan geela iyo looda inta dhaqata looda inta dhaqata inta geela dhaqata looda moogta abaarta u nugush markiiba waa iska meelaha marka badada oo dhankan oo ijaaro iyo dhankaad xigta mombaaso xaggeed xigto ilaa laamu xigta oo soomaalida degan gaarisa wii saa ka ah oo qabowga iyo roobka uu ku badan yahay dhankaas way ku noolaanay laakiin meelahan abaarta ay ku badan tahay wixii dhankan kale oo qoraxda iyo kueylka u badan dhankaas aad uguma noolaan geela laakiin u adkaysan kara ya sheekh ha ha ha geela bartay sooma <laughs> hadda ayaga laftirkooda geela ay usoo guuraan la yidhi laftirkoodii markii abaarta ay badatay xoolihii ay wax badan ka ba'an ka ba'een waa soo noqdeenoo geeliyoodii ay usoo noqdeen waaya hahay ayumaa rajulin in la arko lahu kaanat ay u lahu isaga ayumaa rajulin kaanat ay u lahu isaga baqarun lo laa yucti aanan bixin xaqa xaqeeda fii najdatiha xilliga ay dhibaatada ku sugan tahay looda abaarta ay joogtay warislaha xilliga ay barwaaqada ku sugan tahay fa inahaa iyada taati waa imaanaysa yowma qaamat maalinta qiyaama aqadda kaanat inta ahayd inta ay u degdeg badnayd degdeg iyo orod inta ay lahayd xilligay ugu degdeg badnayd wa asmanahu xilligay ugu buuri badnayd aasharahu iyo xilligay ugu qooqi badnayd yubtaxu laha waa loo seexini yubtaxu waa loo seexin lahaa iyada biqaacin meel waasic meel waasic oo aada muxuu ahaa u bannaan qarqarin oo weliba siman ayaa loo dhigi fatantaxu markaasay ku hartinaysaa kulu daati qarnin mid la arko oo gees u saabsanayd gees gees lahayd biqarnihaa geesaheeda looda waxaan gees lahayn waaba yaryihiin waad aragteen intooda badan intooda inteeda badan looda geesay leedahay kuwan de gireedka oo meelaha caanaha laga maalo waa gooni kuwa soomaalida laakiin kulli geesay leeyihin intooda badan watata-uhu markaasay kula istaagaysaa oy kula tumanaysaa kullu daati ilfin mid kastoo qoob u saaxiib ahaydna biilfihaa qoobkeeda marka ay kula tumani weliba looda iyo geela waa sii daran geela culays ay wax ku dhibaatayni laakiin looda iyada waxaa weeyaan waa masaamiir lagugu durduri oo weliba culaysna kor u ka jira idaa jaawasathu markii ay gudubta ukhraahaa tii u dambaysay looda uciidat calayha awaluhaa kii u horreeyay ee loo celiyaa weliba riwaayaad kale waxay caddaynayaan inay noo imaan doontaan waa laga yaabaa yacnii canuga xataa looda amaba geela ama ariga canuga xataa dhiciska ah lagama tegaayo abadan kulli wax alla wixii ka farcamay ayadaas oo dhan maalintii ay bilaabato ilaa ka dhammaanay inta ayada ah, ayaa muxuu aha loo soo jimlayni waxaa laga yaabaa inay kumanaan kun ay noqotaa laga yaaba ama malaayiinba ay gaarto allahu akbar waaya intaas marka waa loodii fii yowmin maalin ayaa saaluu cadaabi kaana ahaaday miqdaaruhu qadarkiisii tiradiisa hamsiina alfa sanatin konton kun oo sana xataa yuqdaa ilaa laga kala saara bayna naas dadka dhexdooda fa yaraa kadibna markaasuu arki sabiilahu jidkiisa majana miswa naar wa rajulin in la arko kaanat ay u sugnad lahu isago aray laa yucطi aanan bixin xaqa xaqeeda fii najdatiha xilliga dhibaatada ku sugan tahay amaba abaarta ay jirto iyo warisliha xilliga ay barwaaqo iyo iyo caanaha leedahay fa ina ayada taأtii waa imaanaysa yowma qiyamati maalinta qiyaama kaaqadi maa kaanat xilligii ay ugu badnayd xagga orodka iyo degdega wa agarihi ay ugu tirada badnayd wa asmanihi ay ugu buri badnayd wa ay ugu qooqa badnayd uma kadibneed waa loo seexini laha iyada biqaacin meel waasic ah qarqarin weliba siman ayaa loo seexinay fatatahu markaasay kula soconaysaa kullu daati ilfin mid kastoo qob u saaxiib biilfiha qoobkeedii watantaxuhu waxay ku ertisaa kullu daati qarnin mid kastoo gees u saaxiibheed nabi qarniga geeskeeda ay ku hirtisaa ay ku dhufani ku gujinaysaa laysa fiiha ma ahanin arigaas kuma jira caqsaa'u mid gees maroorsan gees maroor wadanka wa aragteena wadanka qaar geesaskooda ama geesahooda intooda badanba waa saasay moogta u yara laaban yihiin laakiin ariga isagaho qofka lagu ciqaaba haba yaraatay mid gees maroorsan ma lahan waayahay walaa cadbaau iyo mid gees jabanna ma lahan kulli marka warma sa u fiiqfiiqan ayaa muxuua ku wada rakiban idaa jaawasathu markii ay gudubta ukhraaha tii u dambaysay uciidat calayha uulaha tii hore u horraysay ayaa lagu soo celiyaa fii yowmi maalin ayaa saa loo cadaaba kaanu haday miqdaaru qadarkiisa hamsiina alfa sanatin konton kun oo sana xataa yuqdaa ilaa laga kala saara bayna annaas fa kadib markaasuu qofka arkaa sabiilahu jidkiisa ayuu arkaa imaamka cali raxmat zakada guud ahaan in la xabiso khatarta ku sugan ayuu adiladaa soo arooriyey ayagoo noocaana waa noo soo noqon doonaa qaarkood laakiin mid walba imaamka cali raxmatullah markuu geeli gooni uga hadli doonaa loodi gooni uga hadli doonaa ari gooni uga hadli doonaa laakiin axaadiidkan iyo axaadiista lamidka ee gundhiga ah weeyaan baabu maanic zaka qofka zakada diida cuquubadiisa ayuu baabkan u baabay xadiidka ama xukunkiisa wuxuu yahay xadidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي mat abarna qutayb ibn saciid qala xaddaثna layt ibn sacd can cuqayl ibn khaalid اlayli wahiqaة tabt can الzuhri qaala akhbaranii cubaydullahi ibn cabdillahi bn cutb bn mascuud alhudali wahiqaة faqiih tabt can abi hurayrata wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan sakhdowsi radia allahu ta arda qala abu hurayra lamaa goortii tuwafiya la oofsaday rasul rasulka al sl slm wastukhlifa laga khaliif yeelay abu bakrin abubakarna bacdow gadaashiis laga dhigay muslimiinta inuu khaliif u noqdo madax u noqdo wa kafara uu gaalooba man kafara cidda gaalowday oo min alcarabi reer carab ay gaaloobeen e qaala cumar wuxuu ku yidhi abi bakrin kayfa sidee baad tuqaatilu naas dadka ula dagaalamaysaa dadkan zakada diidisa ula dagaalamaysaa waqad qaala walxal qad qaala uu yihi rasul rasulka sal sl uu yidhi umirtu xalii falan uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ka yidhahdaan laa ilaaha illa allah nabigu wuxuu yidhi dadka waxaa lii faray calayh slat slam inaan la dagaalamo ilaa ay towxiid ka qiraan faman qaala qofkii laa ilaaha ila اllah casama minii wuxuu iga dhowray maalahu maalkiisa iyo wanafsuhu naftiisa ilaa biaqihi islaamka xaqiisa mooyane wa xisaabu allah alweyne kuliis ay ahaatay nabiga saasuu yihi nabi allow eh, abubakarow cafwan abubakarow sidee dadka ula dagaalamaysaa nabigan halkaas ayaa muxuu ahaa kasoo ka arooray faqaala abubakrin wuxuu yidhi radia allahu taala a ardaa la uqaatilanna waan la dagaalami oon la dagaalami man qof ayaan la dagaalami iyo duul iyo koox faraqa kala geeyey oo kala qaaday bayna asalaati wazakaa salaadda iyo zakada cid kastoo kala qaaday oo salaadan ogolaad zakadana diiday waan la dagaalamay oon la dagaalamay oon la dagaalamay maxaa yeeley fa ina zakaata zakada xaqulmaali maalka xaqiisa weeyaan xaqulmaalka waa zakada wallaahi allan ku dhaartee low manacunay haddii ay ii diidaan ciqaalan dabar kaanuu ahayn yu-adduunahu kuwa siiyo ilaa rasul rasulka sal slm laqaataltum waan la dagaalami lahaa calaa mancihi diidmada ay ii diideen darteed ayaan ula dagaalami lahaa qaala cumar wuxuu yih radi allahu taala arda fawallahi allan ku dhaartay maa huwa ma ahaanin ilaa an ra'aytunaa arkay allah alla weyne sharaxa inuu u sharxay u waasiciyey jeclaysiiyey sadra abi bakrin abu bakr xabadkiisa lilqitaali dagaal facaraftu waxaan gartay annahu dagaalkaas oo dadkaas maanicu zakaata lala dagaalamo xaqun inuu xaqi ayaan ogaaday adilo kale marka waxaa la yaabla sayd abubakr radi اlahu ta arda asalka diinta iyo qawaacidda shareecada ayuu deliishaday oo salaada zakada in maxaa weyaan aan laga tegi karin ayuu deliishaday laakiin xadiid waxaaba jira oo nafsa xadiidkan oo takmiilo lah oo ku soo dari salaada iyo soonkusalaadii iyo zakada kusoo dari ayaa jira yacni xataa yaquulu laa ilaha illah wa yuqiimu salaa wa ytu zaka ayaaba jiraba kaas marka abubakr marka ayada gacanta muusan ku haynin laakiin qawaacidda shareecada ayuu ka duulaayey iyo adilada muxuu caamka ahayd iyo waaqiimu salaat zaka iyo arkaanta islaamka oo tiirish islaamka ahayd halkaasuu ka duulaayey radia allahu tacala canhu arda baabu cuquubati maanic zaka qofka zakada diida cuquubada la cuquubayna iyo masaaibta ku dhacaysa ayuu baabkan obaabay xadidka laba kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid xasana qaala alimaam nasai alay mtl akbarna cmr cali alfalas wa iqatun xaafid qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan wa iqaة habt qala xadaثna bas bn xakiim alqushayri wa saduq qala xadaثna abi abisn wa xakiim ibn mucaawiyaة alqushayri wa saduq can jadihi awogii waa mucaawiya ibnu xayda صaxaabi jaliil radia اlahu ta qala wuxuu yihi mucaawiya samictu nabiya nabigan an ka maqlay sal sl yqul nabigan isagoo le fii kulli ibilin geel la arko oo saa'imatin foofayso ali su-aashii sheekh muuse waatan foofitaanka soo ma jeed geela foofa oofaysa fii kuli arbaciina afartan la arko ibnatu labunin qaalin dhadig ah ayaa laga rabaa ibnatu labunka waxaa weeyaan laba sano ayay dhammaysatay hal sanad saddexaadna way gashay markay labaatan afar bilood gadaal iska soo marisay ayaa waxay gashay marka labaatan iyo saddex bilood labaatan afar bilood sanad saddexaad ay wax ka bilowday haba yaraatee taa maxaa la yihahdaa binta labuun waa qaalin laba jir markay dhamaysatay saddexaad gelaysa o fii kulli arbaciina afartan la arko ibnatu labunin qaalin laba jir dhammaysatay laba jirdayraad miyay dadka dhahaan laba jirdayr waxbay dhahaan haye xaaji ya maku jirtaa laba jirdayr xaaji haye geeleyda haaj cumar ade fardaha lagu weydiinay mana ga lagu weydiinay ya ha ha iyo bara la dhihi af magaalad ku hadasheen laba jirdayr laba jirdayr meelaha iska dhaha calumuum waad fahanteen waa laba sano waa dhammaatay sana saddexaadna way bilowday waa ibnatu labuun ama binta labuun waa la dhahaa maxaa binta labuun loo dhahay inta badan xilligaas markay joogta hooyadeed amaba hashi dhashay qaalintaas yar intay canug labaad dhashay ayay caano leedahay laa yufaraqu lama kala qaada ibilun geel can xisaabihaa tiradeeda muxuaha lama kala qaada afartankii haddii xataa laba qof ay leeyihiin lama kala qaado oo muxuu ah, markii zakada ay soo dhawaato waa noo imaan doontaa man acطaha qofka bixiyo mu'tajiran isagoo ajardoon ah oo amar qaadasho u bixiya falahu wuxuu le ajruha ajarkeeda waman aba qofka diidana fa inaa annaga aakhiduuha horta zakada waan ka qaadaynaa nabi maxamed aleh sal slm iyo wa ibilihi geeliisa nus ka mid a lagu ganaxaya oo laga qaaday hadduu maanic zakaad noqda yanii nus geeliisana waa laga lagu ganaaxo laga qaaday casmatun waa waajib iyo amar oo min casamaati rabbina rabbiganaga awaamirtiisa ka mid a ah weeyaan laa yaxilu marka uma banaana meesha waxaa soo geli karto inuu qofka yidhahdo <laughs> nabi maxamed waradhacaya mujadan kadibna nabigu wuxuu daba dhigay alai slam laa yaxilu uma banaano liaali muxamadin muxamed ehelkiisa iyo reerkiisa iyo qaraabadiisa minhaa xoolahaas muslimiinta tujaarta laga soo qaada shay-un yaraatay ayada looga ogol yahay hal timir ah walaa hal looma ogola cadaaladsa markaysaan dadka kale loo qaybinaya annaga gaajo iskaga baadno abadan xaaraan allahu akbar marka qofkii maanuuc zakaadka haddii dowlad islam ay jirto oogan xoogan ugu qaadawa baabu zakaati اibili geele zakadiisa ayuu baabkan u baabiyey hadda ayaan galnay xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimam النasai alي rat abarna cubaydالlahi bn saciid الsarqsi waثiqaة ma'muun suniy qala xadaثna sufyan ibn cuyeyna qala xadaثanii camr ibnu yaxya alanصari waثiqa ha xadiidku uu taxwiiliyey وأخbarna mxamed بن mثن canزي ومxamed baشhaar waa labada nin lagu yihahda kafarasayrihan waa laba nin oon kala dhicin ya labada nin kalama dhacaan waa iqaة xaafid labadaba can cabdiرaحman mahdi waa sheekoodii can sufyaan الthawri amir اmؤminin fi xadيiث وshucba ibn xajaaj can sufyaan وshucba وmalik saddex nin oo ay ma ahay ka wariyeen ama uu ka wariyey cabdiرaحmaan ibn mahdi saddexda nin waa kuwe waa sufyaan الthawri iyo mali anas ibn abdalhijra waa imaam malik iyo shucb bin xajaaj kulligoodu waa aima can camr ibn yaxya alansaari wuxuu ka wariyey waa iqe eh can abihi abihi oo yaxya ibn cumaara oo iq ah can abi saciid اkudri abi saciid اlkhudri radia اllahu taala an arda ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi laysa ma ahanin fii ma duni duuna khamsati awsuqin sadaqa laysa ma ahanin fii ma duuna khamsati awsuqin shan ritirar wax ka yar oo muxuu ahaa raashiin ah amaba eh, badar ah haba yaraatay waxaa weeyaan eh, zaka ma ahanin walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka yarna oo geel ahna sadaqatun zaka dusheeda ma ahanin walaa fii maa amsa walaa maa fii maa duuna khamsati awaaqin shan awqiya oo fida ah wax ka yarna sadaqatun zaka ma ahanin marka zakada geela waxay ku gashaa marka maxalushaahidku halkaasi an shan halaad haddii aad yeelato zakaa lagaa rabaa ogaadaa zakaa lagaa rabaa ogaada ujeedaa geela hadda muxuu joogaa geela wuxuu joogaa fiican ya toddobaatan toddobaatan kaba soo qaad qaar boqolna waa jira laakiin toddobaatan ka soo qaad toddobaatan ku dhufa shan miiqay noqotay saddex boqol iyo iyo konton intixali aan sheegayn dahabkaan ku qiyaasayna soo ma waa isku dhow yihiin aad uma kala fogo aad uma kala fogo dahabki ba hadda cirka iska aada mooyane qiimihii hadda dahabka aan ku sheegi jirnay iyo geela shanta ah oo isku qiimo dhow yihiin waaya xadiidka laba kun afar boqol iyo lix afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alي abarna ciisa bn xamaad الtujibi wa iqa qala xadaثna layt bn sacd can yaxya bn saciid اlanصari can camr ibn yaxya ibn cumaara wa iqa can abihi abihis yaxya ibn cumaara wa iqaasna can abi saciid اlkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasul sl qala rasulkan wuxuu yidhi laysa maani fii maa duuni khamsata dawdin wixii shan halaad ka yar sadaqatun sadaqa ma ahanin walaysa ma ahanin fii maa duuna khamsati awaaqin shan awqiyo awqiyada waxaa weeye waa qiyaas waxaa weeyaan lagu qiyaaso ama miisaan lagu miisaamo fidada waa u tegi doonaa marka xilliga fidada aan ka hadlaynaan inta garaam ay noqonaysa idna sheegi doonaa insha allah tabaraka watacaala walaa fii maa duuna khamsati awaaqin shan awqiyood wax ka yarna oo fida ahna sadaqatun zaka ma ahanin xadiidka laba kun afar boqol iyo lix iyo afartanaad ma gadaala u noqda walaa fii maa duuna khamsata awaaqin sadaqa walaismaani fii maa duuna khamsata awsuqin shan ritiran ruux ka yarna oo raashiin ahna sadaqatun sadaqa ma ahanin ama zaka ma ahanin xadidka laba kun afar boqol iyo toddoba-iyo afartanaad sadaqada aad arkaysaan zaka loola jeeda meeshaan saa oo la socda sadaqada caadiga tatawuca u malaynina xadidka laba kun afar boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay tla axbana maxamed bin cbdillahi bn mubaarak المqرمي وثiqة xاaفظ qال xadثna مطفر المظفر بن mdrك مظفر بن mdrك أbو كامل wa ثiqة muqinu kaana la yuxadiu ila min iqa qof iqa waxaan wax kama warin jirin qala wuxu xadana xamaad ibnu slmata wa iqaة caabid qaala akhadtu hada اkitaab qoraalkan warqadan ayaa waxaa ka soo qaatay min umaama bn cabdilaah bn anas ibn mali ayaan ka soo qaatay waa saduq ninka asaga ah can anas ibn mali ayuu ka qaaday isna ood ka qoray ama ka wariyey ana abaa bakrin sidiiq kataba lahum wuxuu u qoray qoraalkan soo socda xadiidkan dherarka badan waa qoraal uu qoray sayd abubakar radia allahu tacala an arda ood u qoray anas iyo raggiisa muxuu u qoray ina haadihi tanayto faraa'idu sadaqa waa sadaqadii qiyaasteedii iyo waajibkeedii iyo faradkeedii allatii taasoo farada uu farad yeelay rasul rasulk sal l slm cala muslimiin muslimiintu ku waajib yeelay ilaahay baa faray isna wuu sii faahiyey allatii taasoo amara allahu alweyne uu faray caza wajala biha iyada rasuulahu rasuulkiisa uu faray sal slm inuu bixiyo faman su qofkii la weydiiye zakada iyada aan sheegi doono oo meel muslimiin muslimiinta ka mid ah alaa muxuu ahaa calaa wajhiha habkii ay u qornayd iyo habkii loo farad yeelay falyucti ha bixiyo haddii adoo shan neef oo geel haysto lagu yihahdo waxaad bixisaa hal neef oo geel la bixi maya ma bixinaysa ama laba bixi jidkeeda laguguma waraysan waa jid khalad ah. taas marka bixin ma jirto inaad naftaada u baqdo oo lagu dilaa waa goori waman su-ila qofka la weydiiye fowqa daalika intaas in ka badanna inta imaan doonta falaa yucطi yuusan bixinin saasuu soo qoray abubakr sidiiq radia allahu taala arda maxaa yeelay bini aadamka oo xdirat anfusu shux weyaan dadka bini aadamka xoolo jacaylka iyo inay ku dhagaan inay ku abuuran yihiin ku abuuran yihiin fii ma duuna amsati hamsin waishriina min aib ibil fii maa duuna khamsin waishriina min alibil labaatan iyo shan neef oo geella wixii ka yar fii kulli khamsin shan la arkaba fii kulli khamsi dawdin shan halaad oo la arka shaatun neef ari ah faida balqat haddii ay gaarto hamsan wacishriina shan iyo labaatan fa fiiha waxaa laga rabaa bintu makhaadin binta makhaad ya in habar gurin miya habar urey a ku celi alla maqla si fiican in habarku urey miya in habarku urey isilaaxa fuqahada dhegaysta kan axkaanleyda istilaaxoodii keenana aan marka la imaadno <laughs> ina habar ku uray macnaheed waxaya inuu ku hooy inu hooyo ku uray waa isku mid habar iyo hooyo isku mid waa marka waxaa macnaheeda waxaa weeyaan binta mukhaadka hashi nirigtaas dhashay ayaa waxaa weeyaan waa rimiya xaamilo ma la dhihi karaa ya ya tamaam taas ayaa laga rabaa haddii ay intaas gaarto kow fa idaa balagad haddii ay gaarto hamsan waishriina han iyo labaatan fa fiiha waxaa laga rabaa bintu makhaadin eh, hal eh, nirig waxaa laga rabaa hooyadeed ay tahay eh, ay riman tahay axsanta ay riman tahay saa weyaan hal eh, waxaa laga rabaa qaalin ay hashi dhashay ama hooyadeed ay riman tahay axsanta ilaa hamsin wa alaaثiin ilaa شhan iyo soddon ay ka gaarto faidaa lam takun haddii aynan oolin oy jirin bintu mukhaadin qaalintaa yar bintu mukhaadka marka waxaa weeyaan waxay dhammaysatay eh, sanad ay dhammaysatay sanadkii labaadna way gashay sidaa ula socda faidaa lam takun haddii ayn halkaa joogo minta makhaadin ama makhaadin waxaa tidhahdaba fabnu labuunin dakar ibnu labuun oo muxuu ahaa lab ah ayaa laga rabaa ibnu labuunka waa kii mxu binta labuunkii waa laba sar ayuu dhamaystay sigii saddexaadna wuu galay faidaa balad haddii ay gaarto sittan wa alaaثiina lix iyo soddon fa fiiha waxaa laga gudaheed ahaaday bintu labun bint labun arbaciin watigaan soo marayna ma xasuustaan hadda mar waan soo marnay arbaciinka iyo marka sita wa talaatiin waa isleeyihiin yani arbaciinka xataa way sii dhaafi way sii dhaafaysaa horay usii dhaafi o faidaa balqad diyaa gaar sittan wa talaatiina lix iyo soddon fa fiiha waxaa gudaheed ahaaday oo laga rabaa oo zakada muxuu ahaa wixii laga bixina ah noqday bintu labunin qaalin laba sana inta dhammaysata sanad saddexaad gashay ilaa hamsin arbaciin ilaa ay ka gaarto شhan iyo afartan faidaa balad dii ay gaarto sitan sitatan arbaciin lix iyo iyo afartan fa fiihaa waxaa laga rabaa xiqatun mid awr mudatay awr mudatay ay dhihi jireen daruuqatu alfaxli ritiga uu abaahiyey amaba uu abaahin karo xilligii ritiga abaahinayay la gaaray ilaa sitiina ilaa lixdan laga gaaro faidaa balqadii ay gaartay ixdaa wa sitiin kow iyo lixdan fa fiihaa waxaa laga rabaa jadacatun mid ilka ridatay afar ay dhammaysatay kii shanaad ayay gashay afar san intay dhamaysatay kii shanaad gashay ilaa hamsin wa sabciin ilaa shan iyo toddobaatan geel uu ka gaaro faidaa bal haddii ay gaarto sittan wa sabciin toddobaatan iyo lix haddii ay gaarto fa fiihaa geelaas waxaa laga rabaa zaka ugu waajibi binta labuunin laba qaalmood oo laba jirdayr laba ji laba sano inta dhamaystay sanad saddexaad gashay fiiha binta labuunin ilaa tisciina ilaa sagaashan geel uu ka gaaro faidaa balaqat haddii ay geela gaarto ama geela uu gaaro ixdaa wa tisciin kow iyo sagaashan fa fiihaa xiqatan laba awr daruuqata alfaxli ritiga uu abaahiyey ama uu abaahin karo ilaa cishriina wa mia ilaa waxaa weeyaan boqol iyo labaatan u geela ka gaaro faidaa balagat faidaa zaadat haddii ay ka kororto calaa cishriina wamia boqol iyo labaatan geel hadduu marba dhaafo fa fii kulli arbaciina afartan la arkaba bintu labuunin waxaa ku kordhayso bintu labuun bintu labuunku waa laba jir iyo saddexaadkay gashay wa fii kulli khamsiina konton la arkana haddii kontan u gaarana xiqatun mid owr ayaa waxaa weeyaan laga rabaa waa tan sanadka afraad gashay fa idaa tabaayana haddii ay kala duwnaato asnaanu اlibili geela da'diisa fii faraa'idi الsadaqaati zakada faradkeeda ay ku kala duwnaato kaba soo qaad adi waxaa lagaa rabaa binta labuun gacanna kuma hayst ama xiqa laga rabaa gacan kuma hayst mid ka weyn ayaad haysaa ama mid ka yar ayaad haysaa waana dhici kartaa soo maha maxaa la samaynaya marka faidaa bala faidaa tabaayana hadduu kala tago u kala duunaada asnaanu ibili geele da'diisa fii faraa'idi sadaqaati zakada faradkeeda faman balagat qofkii ay gaartay cindahu agtiisa sadaqatu اljadacati tii ilka riditay zakadeedii aa laga rabaa ina iyada bixisaa ah, maxaa kugu waajibtay waa tan gashay sanadka shanaad soo maha walaysat cindahu jadacatun jadaca ma bahay mid ilka riditay oo shan jir ah ma haayo ama shan gashay wacindahu xiqa mid ka yar oo sanadka afraad gashay ayuu hayaa fa inaha iyada tuqbalu minhu waa laga aqbala alxiqatu tii awr mudato afar jirkeed ayaa laga aqbalayaa wa yujcalu macaha waxaa la raacini shaatayn laba neef oo ari ah in istaysarataa lahu haddii ay u fududaadaan oo laba neef ari haddii aad haysato xiqadana waad bixini ilan jadaacadii ayaa ka weyn lagaa rabay laba neef ariaad marku kabaysa waad kabi waad kabi aw amaba cishriina dirhaman ama labaatan shilin oo fida oo xilligaas ayaa muxuu aan ah la raacini labaatan dirham waa laba neef o ariga qiimahooda marka inta ayad ahayd waa isbedeli kartaa soo maa laakiin laba neef ari ayaga isbedel ma lahan waa laba neef ari ah laba neef ari aa la raacinaya o waman balaqad qofkii ay gaartay cinda waqtigiisa sadaqatu lxiqati tii owr mudatay oo afar jirka gashay zakadeeda qofkii laga rabo walaysat cindahu aynan xaqatun xaqada aanan haynin middaa owr mudatay ama mudatay wa cindahu jadacatun mid shanjir ahaayo shanjir ay tii inta laga raba inka weyn neefka weyn ayuu hayaa fa inahaa iyada tuqbalu minhu waa laga aqbalaya iyadii iyadii jadacadii a laga qaadi wa yuciihi wuu siinaya almusadiqu ninka zakada ururini oo zakada u taagan ayaa wuxuu siinayaa cishriina dirhaman labaatan shilin oo fida ah ayuu siinayaa aw shaatayni ama laba neef ari ayuu siinayaa in istaysarata laba ay u fududaadaan marka laba waxaa lagu qiimeynaa marka waxay noqonaysaa labada neef oo ariga ah iyo ama labaatanka shilin oo fidada ah wambalagat qofka ay gaartay cinda waqti sadaqatu lxiqati xiqada sadaqadeedii ama zakadeedii ay ku waajibtay walaysat cinda waqtiisan ayna ahanin wa cinda waqtiisana bintu labuun mid laba sana dhammaysto saddex sano galaysa ayuu hayaa xiqana marka muxuu ka koraysayna waa laga rabaa fainaha iyada tuqbalu minhu waa laga aqbalaya wayajcalu macaha wuxuu raacinaya uu ku kabaya shaatayn laba neef arya inay saysarata lao hadii ay u fududaadaan aw cishriina dirhaman ama labaatan shiilin oo fido ah oman balaqad qofkii ay gaartay cinda waqti sadaqatu ibnati labuun qaalin saddex jir ayaa mucakadada laga rabaa ama saddex jir gasheen kala jeeda walaysat cindahu mana haya ilaa xiqatun mid ayada ka weyn oo afar sana gashay mooyane wax kalama haya fa inaha iyada tuqbal hun laga aqbalaya wayuciihu sina almusadiqu ninka saka aruuriyaha ah cishriina dirhaman labaatan shilin oo fida ah aw shaatayn ama laba neef ari ayuu siinaya waman qofkii balaqat ay gartay cindu agtiisa sadaqatu ibnati labuun laba jir mid dhammaysatay oo saddex sana gashay qofkii waxaa weeyaan zakada ay ku gaarto oo intaa laga rabo walaysa cindahu aanan haynin bintu labuunin binta labuun gacan kuma hayo cindahu agtiis waxaa ahday binta makhaadin mid sanad dhamaystay oo sanadka labaad gashay oo dhadig ayuu hayaa qaalin ah fa inahaa qaalintaas tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa wayajcalu wuu yeelayaa macaha iyada la jirkeeda io kabkeeda shaatayn laba neef ari ah inay saysarata lo hadii ay u fududaadaan aw amaba cishriina dirhaman ama labaatan shilin oo fido ah wambalaqat qofka ay garta cinda agtiis sadaqatu ibnatu ibnati labuun ama ibnati makhaadin laba jir tan hadda gashay ayaa waxaa weeyaan maalinkaa soo joognaa hay taas ayuu muxuu ahaa laga rabaa waman balaqat cindahu sadaqatu ibnati mukhaadin laba jir mid gashay zakadeeda ayaa laga rabaa oo ku waajibtay walaysa cindahu uusan agtiisa ahaan ilaa ibnu labuun ibnu labuun dakar ah oo weliba lab ah yacnii laba jir mid dhammaystay oo saddex sano galay oo muxuu aha lab ayuu hayaa qurba ayuu hayaa fainahu qurbacaas yuqbalu minhu waa laga aqbali walaysa macahu shayun waxbana lama raacinay qurbac laba jir dhammaystay oo sanad saddexaad galay iyo nirig sanad dhammaysatay oo sanadka labaad gashay maxaa laga dhigay yaa culama allahi waa lasku isku qiimaa laga dhigay maxaa loo yeelay mataqaanaa dadka ibni aadamka ah weliba khaasatan carabta iyo soomaalida iyo yurubta iyo maraykanka aniga aad uma aqaane waxaa weeyaan labka iyo dhadiga ama ragga iyo dumarka waxay jecel yihiin raggay jecel yihiin bini aadanka soo saa maha lidalika waa rabbi uu tilmaamay subxaana wa tacaala waidaa bushira bushira axaduhum biاlunhaa dalla wajhu muswadda wahuwa kadiim yatawaara min alqowmi min suuءi ma bushira bih ayumsikuhu calaa hun am yadusuhu fi اturaab yani markii loogu bishaareeyo gabar jaahiligii wejigiisa dhan wuxuu noqonaya kab ayuu noqonaya wuu madoobaanaya murugo ayuu meel la fadhiisanaya dadkiiyuu ka dhuumanaya muxuu ku dhuumanaya murug ayuu guriga la fadhiisani laba shay ayuu marka isku qabani ood ku murmaya dulli miyuu ku haysani gabadhiiya dulli arkaa ayadaa u nugul ayadaa u naxariis badan ayadaa waxqabad badan ayadaa waxaa weeyaan waxaa mar arkay marna waa in kaga sheekayaan filaya gabar aabbaheed oo indhool ah xajka ku wada oo meel walba oo muxuu ahaa ay dadka dumarka ay saaxdaan ay ah, muxuu ahaa ay soo seexiyeen duqi indhoolka ah saasay u wadaa waa yeel markaasaan waraysan waxaan ku nihi aawi wax walaal ah oo adig kula dhashay oo odaygaan kaxeema waxay tidhi sideed miyaa taqriiban ay tiran filaya ay dhalatay sideedan yuro baa jiraan ayadna yurub ay ka imaday meelahaas maraykan ay ka imaaday iska dhaaf inay kharash iyo muxuu ahaa abadan ayadaa kharashkii wixi dhan wada qaadatay xataa waxaan ku tuugtamay tiri in aan ka bixiyo kharashkii oo aabba ay la xajiyaan ya marka markaad waxaas oo kala aragto waxa laga yaaba in gabdhaha xaggood loo cararo laakiin markay xayawaanaadka noqoto geela iyo ariga iyo looda waxaa la doorbidaa oo la jecel yahay dhadiga sababt maxay tahay dhadig wuu badanaya laakiin ku iska taagnaadi inaan la qashiyo ama la gatamo ooyane waxba wuxuu soo kordhinaa ma laha iska taagnaadi ya dan ku wareegi <laughs> in udaldhaafiy adigu uu lisdhaafina waa ka mogta hash qaalin in la gado yani meelaha dadka qaar habaaray u arkaan habaar qaalin cidda u dhalatay oo la yaqaana sulaaladeeda iyo la yaqaana in cidda inta laga bixiyo suuq la geeya ninkaas waa nin cuquubo ay ku dhacday imtixaan laakiin qurbaca cid u aabayeeli koranka iyo waxaas ma laha waa iskaga isdhaafiy shaha lagu soo gadan ataa iska dhaaf gale shaha iyo uh, sokora lagu soo gadan ayada laakiin wax xataa qor laguma soo gadan soomaalida mata qoriga iyo waxyaabahaas aad wax weyn u arkaan alumuum masaladaas marka waxaa weeyaan waxaa laisu dhigay marka bintu eh, eh, ibnu labuun iyo bint mukhaad ayaa laisu dhigay inay isu dhigmaan waxaa loo yeelaana tan waa badani tanna ma badanays fa inaa iyada tuqbalu minhu hay aan ku noqdo marka waman balaqat cindahu sadaqatu ibnati mukhaadin laba jir qaalin gashay qofkii zakadeeda laga raba walaysa cindahu uusan ahan ilaa ibnu labuunin dakarun qurba saddex sanaan hadda galay waxaan ahayn aanan haysanin fainahu qurbacaas yuqbal minhu laga aqbalay walaysa macahu shayun waxaba yaraatee la raacina lama arko waxba lama raacinaayo waxbana lama celinaayo waxbana muxuu ahaa lama raacinaayo waa isku jimaysan yihiin waman lam yakun qofkuusan ahan cindahu agtiisa ilaa arbacun afar mooyane oo min alibili geela ka mid a ah, falaysa fiiha shayun afartaas haba yaraatay wax zako laga hor arka ilaa yeeshaa inuu doono rabbuhaa qofkii xoolahaas melkiyey rabbuhaa rabbiga caadiga ah umalaynina malaynina rabbigeenna abuurtay ma ahan rabbuhaa ay maalikuha waa ya wa fii sadaqati alhanami ariga zakadiisana fii saa'imatiha teeda foofaysa oo duurka aadayso idaa kaanat haddii ay tahay arbaciina afartan fa fiiha shaatun neef eh, ari ayaa laga rabaa ri ayaa laga rabaa hmm. xoolaha laba qaybood u uqeybsamaan qeyb waa la calfiyaa oo waa wax haraysan oo haba yaraate eh waxaa weeyaan aan aan aan aan dhaqaaqaynin qaybna waa qayb foofta oo webiyada iyo ceelasha iyo aad iyo waraha iyo balliyada iyo halkaas addo oo lugaheeda wax ku doonata tan zakada laga bixina waa tan lugaheeda wax ku doonata lidalika zakada muslimiinta waxaa lagu qaadaa inta lagu qaadaa biyaha lagu qaadaa i mawrid marka marka waaa la tirina marka wi loga soo tago gurigii looga soo tago oo jabnaay iyo wii mxuu ahaa loo w mxuu ahaa waa lama tirinaya waxaa la tirinaya inta ceelka imaaday oo biyaha lugaheeda kusoo doonatay daaqana sidaas oo kale wa o wa sadaqati اlqanami ariga zakadiisa fii saa'imata teeda foofaysa idaa kaanat haddii ay ta arbaciina afartan fa fiiha shaatun neef ari ayaa laga rabaa ilaa cishriin umay ilaa boqol iyo labaatan ay ka gaarta boqol iyo toban iyo sagaal markaa joogta neef ari umbaa laga rabaa wax ka dheer lagama rabo fa idaa zaada haddii ay ka kororto waaxidatan ama boqol iyo labatan markaa joogtata waxaa laga rabaa al neef faidaa zaadad haddii ay ka kororto waaxidatan mid fa fiiha ashaataan laba neef ayaa laga rabaa ilaa miatayn ilaa laba boqol ay ka gaarto laba boqol laba neef ayaa laga rabaa faidaa zaadat haddii ay ka kororto waaxidatan mid fa fiiha alaau shiyaahin saddex neef ari ayaa laga rabaa ilaa alaaamia ilaa saddex boqol ay ka gaarta faidaa zaadat haddii ay ka kororto fafi kulli miatin boqol arkaba shaatun neef ari laga rabaa markaas boqol iyo labaatan neef ari ah laba boqol laba neef ari ah saddex boqol saddex mxuu aha neef ari afar boqol afar neef ari ah shan boqol shan lix boqol kun toban neef laba kun labaatan neef shan kun konton neef waa ka saasaa lagu bixinaya dhib badanba malaha ariga o فإdا زاaدت وalaa يؤkhذu lama qaato في الصدقة زakada harimaة mid gabowday oo ilka rid mxuu ahaa تaqriiba neef ari aho aan dhaqaaqi karin oo gaboobay looma qaato walaa daatu daatu cawaarin mid ceeb u saaxiib ahna amaba mxuu ahaa ceeb muuqatalahna lama qaato walaa taysu الغanami ariga orgiga qoorta ah oo ku jirana lama qaato weliba tayska marka aad weynaado lama dhaha tayska waa kan waaliga ah midka weyno muxuu ahaa dufta badanoo amaba geesaha weyn maaha tayska marka waa kan yaroo tago kukaadiska ay dhahan soomaalida tago kukaadiska kaadida hataa iskama leexin karo waxaa weeyaan waa midka yaroo qaylada badanoo muxuu aadka u qayliy kuwaas ayada marka muxuu ahaa lama qaato oo zaka laba dhanba waa laga fiiriyaa dhan waxaa weeyaan waxay leeyihiin neefkan waaba qor arigan ayuu muxuu ahaa u yahay bahalkii uu ku jiraa oo awlaadii iyo tawaalidki ayuuba qeyb ka qaadanaya amaba ama looga maarmayin oo ninka marka zakada laga qaadayna wattaqi wa iyaaka wa karaa'im soo gelaysaa waa imaan doontaa insha allah tabaaraka watacaala dhan kalena waxaan leeyahay hilibkiisa ma fiicno oo wax macnala ma ahan mana badanayo dhanka dhankaana waa laga cebay dhankan kalena in loo bahan yaha laga yaaba lidalika sidaas ayay leeyihin wallahu aclam ilaa an yashaaa inuu doonmo almusadiqu ninka zakada qaada zakada ninka qaadana inuu ogolaada ma oyane walaa yujmacu lama liskuma dara bayna mutafariqin ari kuu kala joogay afartan ayaa nin u joogtay afartan nin bay u joogtay marka zakada la soo gaaray war maxaan laba neef u bixinayna aan isku darsanna oo hal neef aan bixinna lama dhah kow walaa yufariqu bayna mujtamacin mid eh, mujtami mujtamicin mid uruursanna oo hal meel ku wada eh, jirana lama kala geeyo khashyata sadaqati zakada iyadoo laga carara kaba soo qaad ari boqol iyo labaatanna ama ari afartanna ayaa iskuga ken jiray soo ma ariga marka asaga ahaa eh, haddii aad afartan yahay neefaa laga rabaa warni adiga tobani dhowrad leed adna labaatan dhowran le aan kala qaadana maxaaba zaka baanu bixinayna ayadna lama ogola lama ogola waay wamaa kaana wixii ahaado min khaliiayni laba qofoo wax isku darsatay wixii dhexdooda mara oo kaba sooqaad afartan ay isku leeyihiin afartanka isaga wixii marka xoolo ahoo dhexdooda mara amaba la bixiyo fa inahumaa iyaga yataraajacaani way isu cilinayaan baynahuma dhexdooda bisawiyati si siman nin walba barcentajka ad taqaaneen oo ganacsiga ad taqaaneen muxuu ahaa isugu dhufanayaan isugu celinayaan fa kaanat hadii ay saa'imatu rajuli qofka xoolihiisa foofi naaqisatan mid ka yar min arbaciina shaatan afartan neef ariga mid ka yar waaxidatan hal neef fa fiiha shay waxna lagama rabo ilaa an yashaa inuu doono rabbuhaa maaligeeda mooyane wa fi riqati fidada rubcu lcushri markii xoolihii toban meelood loo qaybiyo ayaa weliba hal meel afar qaybood loo sii qaybinaya waa sa xalay aan sheegaynayoo waa laba dhibac shan wa two point five waxaad taqaanaan wa boqolkiiba waxaa laga qaadaya two point five amaba laba dhibac shan wa fi riqati rubc اlcushri fain lam takun haddii aynan ahayn ilaa tisciina wa miata dirhamin boqol iyo labaatan boqol iyo sagaashan dirham waxaan ahaynaa meesha dayaynan oolin falaysa fiiha shay wax zake lagama rabo ilaa an yashaaa rabuha qofkii maaligeeda ahaa oo xoolaha iska lahaa inuuba doono inuu ka bixiyo mooyane baabu zakaad haddii la gaaro waa taqaanaano socodka waa yaraaday hada wallahu aclam w sal اllah sl bd rasul mustafa